bsmi اllah الرحmn الرaxيim alxamdu لlh rb العaalamiin وصli اllهma وslm عlى nabiyina mxamed وعlى آlih وصaxbih أجmaعiin ama bعd fayqul الnaظim raximah اllah taعaalى qad yhbt الشhayء lغayrih tabc وin ykun low اstaqla lam tanac kaxaamil in biica xamlha اmtanac wlow tubaacu xaamila lam ymtanic wakulu sharطi mufsidi lilcaqdi bidikrihi yufsidhu bilqasdi mihlu nikaaxi qaasidi الtaxliili waman nawa الطalaaqa lilraxiili lakina man yajhalu qasda saaxibih falcaqdu غayru faasidi min janibih liأnnahu la yaclamu اladi asar faujriya alcaqdu clى ma qad dahar والشhرط والصلح إذا ma xللا محرما أو عكسه لن يقبلا وكل مشقول فليس يشغل بمسقط لma bه ينشغل waxaan ku dhex jirnay manduumadii sheekh moxamed بن صالح العuthaymiin عalayhi رaxmaة الlah waxaan soo gaadhnay beytka toddobaatan iyo toddobaad oo uu sheekhu yidhi qad yahbutu shayu shaygu xaqiiqe wuu sugnaadaa tabacan xaal uu yahay mid raacsan ligayrihi isaga waxaan ahayn wain yakun hadduu yahay low istaqalla mid madax bannaanaan lahaa lam tanaca wuu mancoomi lahaa waa reebtoomi lahaa qaacidadan waa qaacidada ay culimmadu u yaqaanaan yahbutu tabacan maa laa yahbutu istiqlaalan bay dhahaan raacid uu shay kala raacsan yahay waxaa ku sugnaada waxaan sugnaadeen hadduu madax bannaanaan lahaa siiqooyin kaleo fara badanna waa loo yidhaahdaa oo waxaa ka mida maalan attaabicu taabic saasna way ku soo gaabiyaan attaabicu taabic yacni shayga shay kaleeto raacsan oo gobol ka mid ah ama qayb ka mid ah xukumkana isaguu raacsan yahy ee lama madax banneeyo waxaa kaloo ka mida oo la mid ah attaabicu laa yufradu bilxukmina waa la dhahaa shayga taabica ee shay kala raacsan xugumka laguma gooni yeelo si gooniya ah, xukum looma siiyo ee shayga uu raacsan yahay ayuu xukumkana ku raacaa siqooyin kala gedisanoo sidaasaa loo yidhaahdaa qaacidada ama ay ku timaadaa waxaana laga wadaa oo maqsuudku u yahay waxyaabaha qaarkoodoo waxaa jira shay kale qayb ka ah ama gobol ka ah ama raacsan shaygaas uu raacsan yahay xukumka la siiyo unbuu raacayaa tabacan waa iska dabagelaya laakiin isagiiyo shaygii u raacsanaa haddii la kala madax banneeyo oo xugum madax bannaan isaga la siiyo oo markaa taabicnimadii laga saaro waay markaas xugumka la siiyaayi ma bannaanaanayo saas macnaha hadduu kii uu daba joogay uu xugumka la qaadan waayo oo si gooniya xugum loo siiyo xugumkaasi baatil buu noqonaya leanna shuruudii caqdigu ku asixi lahaa baa markaa ka maqan ayb miaal waxaa ka mid ah ee neefka xoolaha ah candhadiisa caanaha ku jira lama iibin karo caanahaas candhada ku jira waxaan loo iibin karin lianna jahaaliya qarar baa ku jira yacni lama oga caanahan candhada ku jiraaye qiyaasta ay dhan yihiin lama oga ilaa markii la liso oo bannaanka loo soo saaro oo markaa unbaa qiyaastooda laogaan kara laakiin intay cadhada ku jiraan lama garan karo mar hadday jahaala ku jirto iyo qararna ma asaxayo macnahaas sidaa in lagu gado waxaa kaloo burinaya bay leeyihiin licadami tamakuni taa min istiifaa'ihi yacni waxa weeyaan shay ilaa iyo hadda ruuxuu gacantiisa galay oo uu eh, tamkiinin karo ma aha sabab la yidhaahdaba caanihii candhada ku jiray si madax bannaan inta loogu heshiiyo lama kala gadan karo laakiin neefka laftiisii haddii la kala iibsado caanihii candhada ku jirayna iibkaasay raacayaan taabic u yihiin saas way macnaa maalan eh, hashan caanaha leh waxaan kaa siinayaa eh, maalan eh, toban kun tobankaa kun waxaa ku jira caanaha ayaa qiimo leh qiimihii caanaha waxay raacsan yihiin neefka la iibiyey laakiin haddii la kala qaadoo la yidhaahdo neefka oon caanaha lahaynna sagaal kun ka dhig caanaha candhadiisa ku jirana kun iigu qiime oo sool saa loo kala qaado mamnuuc bay markaa noqonaysaa eesh lianna shay majhuula la kala gatay oo jahaaliye qarra ay ku jirto caanaha ah laakiin ayagoo neefka raacsan haddii neefka la gala gato marka haddii la doonaba qiimabaha ku siyaadiyeen neefka qiimabaha ku siyaadiyeen dhibaato male markaa isagaa macna ayib taa iyadaa ah waa miaal laakiin sheekhu miaalada kaleeto ayuu bixin doonaayo matniga laftiisa ku keena macnaha qad yahbutu inuu wuu sugnaadaa qaddaasi inta badan mudaarica markay gasho waxaa la yidhaahdaa taqliil bay faa'iidaysaa laakiin meeshan wuxuu sheekhu ula jeedaa siduu sharxa ku tilmaamayo qaddani wuxuu ka wadaa litaxqiiq buu leeyahy qad yahbutu xaqiiqiya wuu sugnaadaa ashay-u shaygii tabacan xaaluu yahay mid raacsan ligayrihi waxaan isaga ahayn isagoo raacsan buu sugnaadaa tabacda uu ina yidhi oo uu muxuu ahaayey kelimada uu reebay asalku waa tabacan tabacan masdar bimacnaa ism faacil waay oo taabican baa laga wadaa yaani maxaa yeele waa xaal mansuubun bilxaal waay laakiin shicirka iyo gabayga dartii ayuu sheekhu uu muxuu ahaayey tanwiintii intuu uga gooyey buu kadibna ayuu taskiiniyey ayb sukuunkaasi marka waxa weya waa iska caarido gabayga dartii baa loo yeelay laakiin waxa weeye qad yahbutu shayu tabacan xaad uu yahay mid raacsan liqayrihi waay isaga waxaan ahayn isagoo raacsan buu sugnaadaa wain yakun hadduu yahay low istaqalla mid madax bannaanaan lahaa hadduu madax bannaanaan lahaana lam tanaca uu mancoomi lahaa uu reebtoomi lahaa oo xaaraan buu noqon lahaa in caqdi lagu dureeriyo oo goonidiisa loo saaro xugum mamnuuc bay noqon lahayd hadduu madax bannaanaan lahaa macnaha waa tii aan ku miaalinayo neefka goonidiisa looma muxuu ahaay iibin karayo waxaan dhihi lahaa neefka iyo candhada caanihi caanaha candhadiisa ku jira lama kala gadi karo laakiin haddii neefka la gado caanuhuna tabacan waa iska raacayaan macnaha waxaa ka mid a oo aaday ugu miaaliyeen qaacidada iyada ah waxay yidhaahdaan adduudu almutawallidu fi اطcaam ida akalahu jaaza tabacan fi اlasax dixiriga cuntada dhexdeeda ka dhasha cuntada ku dhashe iyada uun ka yimaado cuntada markuu cunayo hadduu iska dhex galo wuu la cuni wuu ku cuni uun hadduu ku cuno oo uusan ka soocin cuntuu cunahayaa waxyaabahan cuntada ku dhex dhashay ee daaniga iyo cayaanaadka cuntada ku dhex dhasha ayuu mxuu ahay cuntadii la cunay cuntaduu asal ahaan ula qastay laakiin waxyaalahaasaa iska raacay dhib ma leh iska cuna timirtoo kale markaad cunayso timirta qaarkeed waxaa gala cayayaan yaryaraa gudaheeda gala adiga timir cunbaad istiri timirtii markaad cuntay cayayaanaadkii ku jirayna waad la cuntay tabcan dhib ma leh laakiin haddaad cayayaanaadka gooni u socdo oo aad gooni u madho ma cuni kartid Ah, ma cuni karti marka wakadaalika duudkii cuntada dhexdeeda ku dhashay haddaad gooni u socdo suugo kama dhigan kartidoo ma cuni kartid laakiin hadduu raashinkii uun iska raaco dhib ma leh lianna yahbutu tabacan maa laa yahbut istiqlaalan waay attaabicu taabic way markaa macnaha tanuu iska raacsan yahy iska raacsan sheekhu marka wuxuu yidhi ka xaamilin miaalku waxa weeye ka xaamilin oo kale weeye mid riman inbiica haddii la iibiyo xamluhaa yacnii uurkeed ilmaha uurkeeda ku jira ama shayga yacnii caloosheeda ku jira haddii la iibiyo imtanaca waa manconaaday ah, waa diidsamo yani xaaraan buu noqday walow tubaacu haddiise la iibiyo ayada lafteedii xaamilan xaal ay tahay mid riman oo uur leh lam yamtanic iibinteedaasi mamnuuc ma noqonayso yacni miaal weeye beydka hore qaacidadii buu marka tusaale u sameeyo wuxuu yidhi miaal waxaa u noqon kara qaacidada mid riman ama uur leh hadduu ibni aadan yahayna uur le baa la yidhaahdaa hadduusan ibni aadan ahaynna riman baa la yidhahdaa saasaa loo kala isticmaalaa ee luqada soomaaliga marka maalan addoon uur leh ama neef geel ah ama lo ah ama ari ah oo riman haddii ilmaha uurkiisa ku jira ama ilmaha uurka ku jira la kala iibsado ma bannaano waa xaaraam caqdiguna waa baatil maxaa yeelay wuxuu sababtu ay tahay jahaale iyo qarar baa ku jira nabigana xadiid khaasa waa ku reebay salawaatu rabbi waslamu caleyh nahaa can bayci xabali lxabla ilmaha urjiifka ah in gooni loo gado maya waa mamnuuc qararka ku jira daraaddeed laakiin hadduu tii uurka ku siday haddii la gado isaguna wuu iska raaci dabcan qiimo wuu yeelan qiimo wuu yeelan oo neefka riman iyo neefka aan rimanayn isku qiimo ma ah qaalin shan jir ah oo aan rimanayn iyo qaalin shan jiroo riman haddii suuqa la wada keeno qaalinta riman baa ka qaalisa soo ma maxaa keenay inay ka qiimo badnaato ilmaha uurka ku jiraa keenay laakiin lama dhihin qaalintuna waa qiimahaas uurjiifkeeduna waa qiimahaas sidaa haddii la yidhahdo baatil buu noqonaa maxaase la gadayaa qaalin baa lakala gadanaya uurkeeda waxaa ku jirana qiimaba ha lahaadee laakiin si gooniya xugum looma siinine qaalinta la kala gadanayo unbuu raacsan yahay dhib male markaa tabac waa wakadaalika addoonta uur kale addoonta riman ama uur kale ibni aadan haddii yacnii uur leh haddii la kala gadanayo nafsi shay wa iyadan uurkeeda ku jira gooni xugum looma siinayo laakiin ayadaa la gadanayuu tabac u yahay ayib sidaasaa macnaha laga wadaa taabicnimadana waxaa laga wadaa bimacnaa gabal ka mida waay gabal ka mida weeyaan macnaha ayib macnaha saasaa laga wadaa waxaa la mida maalan oo tusaale noqon kara geedaha timirta ah iyo wixii la mida beertaba dheh haddii midhaha geedka saaran intayna weli bislaanin lama kala gadan karo midhaha goonidooda waa kii xadiiska nebigu sal lla alay waslam ku yimi nahaa can bayci himaari xataa yabduwa salaaxuhaa ah, midhaha iibintooda ayuu nebigu reebay sal lla lay waslam ilaa bisaylkoodu muuqdo marka midhihii geedka saarnaa ilaa ay bislaadaan in la kala iibsado sax ma ah waa baatil laakiin haddii geedkii la kala gato midhihiina ayna weli bislaanin way bannaan tahay markaa marka geedkaa loo qastay midhuhuna waa tabac marka waa raacsan yihi waxay iska daba joogaan joogaanuun beertan muxuu ahaaye timirta ee geedahan la kala gadanayo bay midhuhu raacsan yihiin oo wuxuu u deliishanayaa sheekhu nebigu wuxu uhi sal ly slam man baaca nahlan bacda an tu'abbar fahamaratuha lilbaa'ici ila an yashtarita almubtac geeda timira ama timir ruuxii gata waa geedka laga wadaa marka la abuur dhabo kadib markii yacni waxa weeyaan la talqiixiyo oo midhihii ay soo baxaan kadib midhaheedaa soo baxay waxaa iska leh midkii gadayay beerta geedaha ninkii gadayay baa iska leh ilaa inuu midka gadanayaa shardi ka dhigta mooye midka gadanaya la wareegaya geedaha hadduu shardi ka dhigto midhahan aan bislaanin ee geedka saarani beecay ka mid yihiin oo saa u shardiyaysto isagay raacayaan hadduuna shardigaasi imaanin ninkii geedaha iska lahaa asalka ee baaicee gadaya kaasaa midhaha iska leh meeshaa marka waxaa ka cad midhaha intaan weli ta'biir lagu samaynin iyo talqiix mushtariga ayaa yeelanaya tabacan libeyci aslihaa maadaama asalkeediiyo geedka alla gaday midhuhuna geedkay raacayaan laakiin midhaha aan weli bislaaninee geedka saaraan ayaga laftooda haddaad tidhahda iga iibi geedka anugu dankama lihi laakiin midhaha iga iibso maya geedkii baad kala gadateen midhihiina geedkay la socdaan dhib ma leh saas way macnaha marka min baabi tabac wa min baabi tabac saasay ku imaanaysaa macnaha ka xaamilin oo kaleba weeye mid uur leh ama riman imbiica haddii la iibiyo xamluhaa uurkeeda haddii la iibiyo waa uurjiifka laga wadaaye imtanaca waa mancoonaaday uurjiifka haddii gooni loo kala gato waa mamnuucoo xaaraan waay walow tubaacu haddiise la gado low tubaacu haddii la gado yacni waxa weeyaan tii rimanayd ama uurka lahayd xaamilan xaal ay tahay mid uur leh iyadoo uur leh ama riman ayaa la kala gatay lafteedii baa la kala gadanaya uurka ma ah markaa lam yamtanic markaa ma reebtoomayso ma reebtoomayso xaaraan ma noqonaysa markaa way macna waxaa ka mid a ah maalan oo tusaalayaasha qaacidada ay culimmadu ka mid dhigaan maalan guri baa la kala gadanaya guriga asaaskiisa dhulka ku jira ee aan muuqanin aan muuqanin waa qayb guriga ka mid a ah. jahaalaa ku jirta asaaskiisa dhulka ku jira lama yaqaano wabitaali jahaaliya qarar baa ku jira laakiin maadaama guriga intiisii bannaanka taallay uu tabac u yahay attaabicu taabici way markaa saas man asaaskii gurigu wuxuu raacayaa guriga intiisii muuqatay intaa muuqataa la kala gadanaya asaaskan jahaalada ku jirta iyo qararka ku jirana waxba laga soo qaadi maayo leanna waa taabici markaa waa taabicoo gurigu iska raacsan yahay macnaha marka wixii sidaasoo kale ah attaabicu taabic sidaasaa la dhahaya macnaha oo waa masalada yidhaahdaan yuqtafaru fi اtawaabici maa laa yuktafaru fii hayriha waxyaalaha raacsan waxyaabo kale oo iska daba jooga waxaa loo dhaafayaa waxaan loo dhaafaynin kuwa madaxa bannaan shaygu markuu madax bannaan yahay waxyaale aan la cafiyonla dhaafayninoo jahaale iyo qarar ku jira ah ayaa waxaa loo dhaafayaa markuu tabac yahay oo shay kale raacsan yahay qaacidadaasi marka sidaas weyaan macnaha ayb wa kullu sharطin mufsidin lilcaqdi bidikrihi yufsiduhu bilqasdi wa kullu shartin sharti kasta oo mufsidin fasaadinaya mid fasaadinaya ah lilcaqdi caqdiga iyo heshiiska mid fasaadinaya ah bidikrihi sheegiddiisa sababteedana ku fasaadinaya caqdiga lagu sheegay yufsiduhu shardigaasi wuu fasaadinayaa caqdiga bilqasdi uqasdid iyo niyo la niyooday sababteedna waa ku fasaadinaya meeshani waxa weeye waa qaacido aan laysku waafaqsanaynoo ay yani waxa way culimmada qaarkood qabaan shardi kasta oo markii la sheego caqdiga haddii lagu sheego keenaya inuu caqdigu fasaado haddaan la sheeginoo laakiin la niyaystana wuxuu keenayaa inuu caqdigu fasaado yacni macnaheedu waxa weeye niyadu taquumu maqaama nutqi waay anniyatu taquumu maqaama nutqi niyadu waxay istaagaysaa booska hadalkoo kale shardi baa meesha lagu soo daray oo caqdigii heshiiskii waxaa meesha la soo geliyay shardi shardigaa la sheegay ee caqdiga markii la kala saxiixanayay ama muxuu ahaay heshiiska la gelayay shardiga afka laga sheegay ama qoraalka lagu sameeyey haddaan qoraal lagu samayn oo markaa keenaya haddii la qoro ama afkaba iyo carabka laga sheego inuu caqdiga fasaadinayo keenaya haddaan carabka laga sheegin qoraalna lagu samayn laakiin la niyoodo sidoo kale wuxuu keenayaa inuu caqdigu fasaado marka waxa weeyaan waa inzaal almaqaasid manzilat alkalaam waay saas wey macana yani hadal oo kalaa laga soo qaadayaa wixii qalbiga ku jiray markuu caqdigu dhacayay saas macnaha ayib leanna waxa xadiidku uu yahay waxaa loo deliishanayaa oo uu sheekhu u deliishanayaa xadiidkii nebiga sal lla lay waslam innama alacmaalu binniyaat acmaashu waxay muctabar ku tahay niyadeeda hadday niyadu faasid tahay camalkuna waa faasid hadday niyadu saxiix tahayna camalku waa saxiix marka meeshaa waxaa ka muuqda inay yani niyaadka iyo maqaasidu inay ta'hiirinayso cuquudda saas macnaa sixatan waa butlaanan ama fasaadan hadday niyadu sax tahayna caqdiga way six hadday niyadu faasido tahayna caqdiga way fasaadin marka shardigii sheegiddiisa la sheego caqdiga uu fasaadinayay niyaysiga la niyaystana caqdiga waa fasaadinaya miaal buu keenayaa milu nikaaxi qaasidi taxliil waay miaalkeedu waxa weeye nikaaxi qaasidi taxliil kii xalaalaynta u qastayey guurkiisii oo kale weeye yacni ma aha nikaaxu raqba ma aha nikaax oo uu haweentan doonitaan iyo rabitaan uu u guursaday maaha laakiin wuxuu u guursaday mid ay xaaraam ka noqotay inuu u xalaaleeyo nin kaloo guurkeedu xaaraan ka yahay buu rabaa inuu u xalaaleeyo niyadaasaa qalbigiisa ku jirta niyadaa iyada ah afka lagagama hadlin layskumana oga lagumana heshiinin laakiin isagay qalbigiisa ku jirtaa maadaama qalbigiisa ay ku jirto waxay noqonaysaa caqdigu baatil buu noqonayaa sawaajkaasi iyo guurkaasi sax maaha waman weeye miaalku wa midlu man waay cid oo nawaa niyooday atalaaqa furitaan niyooday lilraxiili rarasho darteed ama cinda araxiil markuu raranayo safrayo guurayo ayuu niyooday in uu furo haweentii yani macnaheedu waxa weeyaan waa midka la yidhaahdo yani annikaaxu almu'aqat waa guur wakhti leh meel baad timid meeshii markaa timid baad eh, muxuu ahaayey waxaad joogaysaa maalan bil laba bilood haweenay baad guursatay marka waxaad ku guursatay bishaa uun inaad waxoogaa aad uun shahwada ku gudato bishaasu hadday dhammaatana markaad tegayso ood guurayso inaad iska furto muddada aad meesha joogto uun inaad waxoogaa dantaada uun iyo xaajadaada ka dhammaysato markaad tegayso ood noqonayso safartaada sii wadanaysa ama gadaal u noqonaysana inaad furto waa guur marka wakhti leh guur wakhti leh haddii wakhtiga iyo guurka wakhti lagu xadido xadididaasna lagu sheego oo ama la qoro ama afkaba laga sheego markii nikaaxu dhacayay taasi waxaa la yidhaahdaa waa nikaaxulmutca waa nikaaxulmutca kaasi iska cadyahay marka baatil waa sadrigii bilowgii islaamkuu bannaanaa laakiin gadaal dambe waa la xarimay ila alabad waana ijmac inuusan bannaanayn allahuma raafidada nimankan shiicada la yidhahdo mooye oo iyaga khilaafkooduusan muctabar ahayn ayb taa haddii marka la sheego ama la qoro taa iyo nikaaxu mutcuu noqonaya lama qorin lamana sheegin laakiin adaa niyaysnaa waxaa qalbigaaga kugu jirtay bishaa uun xaajadaada ku gudo waxoogaa meeshu waa qabowdahay qabowga isaga yara ilaali bas danahaaga ka gudaba kadibna markaad tegayso un na reerkiinni aadda saasaa niyadaada ku jirtay laakiin mana aadan ku hadlin lamana qorin lamana sheegin ayb haddii sheegiddii ay caqdiga burinayso niyaysiguna way burinaysaa soo ma ayib kadalika nikaaxu taxliilka oo miaalka hore ah nikaaxu taxliilka oo mihaalka hore ah waxa weeye qaطcan ninka haddii haweentiisa ama xaaskiisa saddexdii dalqadood tii ugu dambaysay hadduu ku furo oy dalqaduhu ka dhammaadaan ma u bannaana inuu guursado ilaa ay nin kale soo marto xataa tankixa zawjan hayrah oo weliba nikaax oo caqdi keliya lagama wadee uu u galmoodo ilaa nin kale intay isguursadaan uu u galmoodo oo markaa uu furo markaa kadib oy ciddo tirsato inta ka horraysa uma ay bannaana ayib haweenaydii marka sidaasi ay ku dhacday ayaa dadkeedii qaraabadeedii ninbay u guuriyeen ninkaa dambey u guurinayaan shardi bay u dhigeen waxay kula heshiiyeen gabadhaas ama haweentaa muddadaas la joog hal habeen la aqalgal wiig la joog bil la joog laakiin markaad is aragtaan wixii ka dambeeya waad noo furaysaa ujeeddadu maxay tahay ninkeedii horaan rabnaa inaanu xalaalayno oo xaaraanta ay ka noqotay shardigaasaaba guurku ku dhacayba waana lagu hadloo afkaa lagaga hadlay oo ninkan dambe markii loo guurinayaba saasaaba loogu sheegay isaguna way ku talagashanya haweentuna way ku talagashanta qaraabadeedii iyo weligeeduna saasay ku guuriyeen nikaaxaasi nikaaxu taxliil baa la ydhahda waa baatil waxba kama jiro labadan dambe ee wax laysku xallilayana isuma xalaalaynayo farjigeeda u xalaalayn maayo ninkan dambe kii hore ee waxoogaa wax loo malmaluugahayeyna asagana waxba u xalaalayn mayso kan dambena waa xaaraan kii horena u xalaaloobi mayso ayb ka warran haddii marka aan meeshaba lagu sheegine ninkii haweenta guursanayey unbaa isaga qalbigiisa ay ku jirtay reerkii gabadha bixinahayee dhalayna mayna wadanin ujeeddadaha haweentuna ujeeddadaa ma wadato laakiin ninkana waxoogaa saaxiibkii intuu u yara danqaday buu is yidhi waxoogaa saaxiibkaaniyo haweenta jaanis ha u helee u xalaalee niyadaa isagaa wata laakiin gabadhuna ma oga reerkuna ma oga ayib qasadkaasuu wataa niyada iyadii caqdiga way fasaadinaysaa maxaa yeelay haddii sheegiddeedaba uu caqdiga fasaadin lahaa niyaysigeeduna caqdiga waa fasaadinaya ama labada daraf ha ahaato ama daraf waaxid ha noqdo saas wey macana mihaalka labaadna waa kaa dambeo waa masale madhabiya oo shadriga dambe uu ku sheegay yacni wax weeyaan oo uu yidhi waman nawa talaaqa lilraxiili taasi waxa wey waa masale madhabiyo iyadan tan horena waa laisku khilafsan yahy tan dambana waa laisku khilafsan yahy laakiin madhabka alimaam axmed baa wuxuu yahay hadduu ruuxu haweenay guursado uuna ku guursado biniyati alaaq markuu guursanayo niyadiisa waxaa ku jirta intaad wakhti ka danaysato fur nikaaxaasi waa baail cinda axmed alimaam axmed caleyh raxmat ullah madhabkiisa nikaaxaasi waa baail ayib leanno haddii wakhtigaasi lagu dhawaaqi lahaa oo la dhihi lahaa gabadha waa kuu guurinay shardi markaad bil wada joogtaan inaad kala tagtaan shardigaa haddii la sheegi lahaa ama la qori lahaa caqdigu wuxuu noqonayaa caqdi faasid a liannahu waa nikaaxu mutca soo ma ayib haddii sheegiddiisu ay caqdiga fasaadin lahayd niyaysigiisa aan carabka laga sheegin laakiin qalbiga oon ku jirayna caqdiga way fasaadinaysaa sidaas way macnaa waana madhabka imaamu axmed caleyh raxmatullah yani wax way fi lmashhuur sida mashhuurka ah ee caanka ah way macnaa ayib waxaana loo deliishanayaa oy deliishanayaan xadiidka inama alacmaalu biاnniyaat wainama likulli imri'in maa nawaa ayb waxaa la mid ah oo iyaduna sidoo kaleeto la mida ah, ruux haddii uu maalan hub iibsado hubbuu iibsaday shartina wuxuu ka dhigtay markuu qoriga kaa iibsanayo ama bastoolada ruux muslimaan ku dilayaa buu ku yidhi muslim baan ku dilayaa dhiig xaqdarra' ah baan ku gelayaa shardigaasuu dhigtay inaad ka iibiso waa xaaraan caqdiguna waa faasid ayib maba sheegin eh kuumuuna sheegine laakiin niyadiisa waxaa ku jirta inuu bastooladan iyo qorigan uu kaa gadanayo inuu dhiig xaaraama ku daadiyo baa niyadiisa ku jirta mase kuu sheegin maadaama sheegiddu ay caqdiga fasaadin lahayd niyaduna caqdiga waa fasaadinaysa saas way macnaha niyaduna caqdiga waa fasaadinaysaa laakiin caqdigaasi fasaadkiisu waxaa laga wadaa fii maa baynahu wa bayna allah isaga iyo alle dhexdooda caqdigaasi waa faasid laakiin adiga daahir ahaan maadaama niyadiisa aadan la soconin dhankaaga caqdigu waa ka sax waana soo wadaa masalada iyada macnaha ayb wuxuu yidhi marka wa kullu sharin shari kasta oo mufsidin fasaadinaya lilcaqdi caqdiga fasaadinaya bidikrihi sheegiddiisa la sheego darteedna ku fasaadinaya shardi kasta oo caqdiga fasaadinaya sheegidda lagu sheego meesha ama qoraal ama sheegid waa isku mid darteedna ku fasaadinaya yufsidu wuu fasaadinayaa shardigaasi hu caqdigii wuu fasaadin bilqasdi qasad iyo niyo darteed la niyaystay wuu ku fasaadinaya macnaha haddii la sheegiyo haddii la niyeystooo loo qastaba waa isku mid sidaasuu macnaha ka wada milu nikaaxi qaasidi taxliili oo kale wa kii xalaalaynta u qastay nikaaxiisoo kale wey ujeeddadiisu maxay tahay qasadkiisu taxliil buu wataa inuu xalaaleeyo nin ay xaraam ka noqotay oo dalqadii ugu dambaysay ku furay kaasoo guurkeedu xaaraan ka yahay inuu u xalaalay ayuu u qastay saas way macnaha marka waxa weeyaan waa midkii uu nebigu ku tilmaamay sal lla lay waslam lmustacaar attaysu lmustacaar orgi ergisa wey macnaha orgi lasoo ergistayoo lasoo isticaaraystay si uu hawl yar u fuliyo amaa nikaaxu nikaaxu raqba ma ah nikaaxu waa sharti waxa ah inuu nikaaxu raqba yahay oo ruuxu uu haweentan doonayo inuu guursado uu rabo inuu la noolaado uu rabo haddaan wuxuusan kaga soo bixin ama isfahmi waayin inuu muxuu ahaayey la noolaado qasadkusaa inuu saa noqdo laakiin qasadku hadduu noqdo nin kalaan u xalaalaynaya maya lacana allahu almuxallila waalmuxallala lahu waay ah, kan xalaalaynaya iyo kan loo xalaalaynayaba lacnada ilahay ku dhacdo ma bannaana milu nikaaxi qaasidi taxliili xalaalaynta midka u qastay nikaaxiisoo kale waay waman wa man waay ruux oo nawaa niyooday atalaaqa furitaan niyooday lilraxiili cinda araxiili markuu raranayo maxaa laga wada raxiilka markuu safrayoo tegayo inuu furo oo uu iska sii daayo ayuu niyaystay markuu guursanayay caqdigu markuu dhacayo guursanayay baa wuxuu niyaystay markaad safrayso iska sii daa saas way waa ka aan ku tilmaannay eh, muxuu ahay nikaaxulmu'aqadka la yidhahdo anikaaxu lmuwaqat ayaa la yidhahdaa ama waxaa la yidhahdaa azawaaju biniyati alaaq azawaaju biniyati alaaqna waa loo yaqaanaa marka madhabka axmed weeye way ku khilaafsan yihiin madaahibta kale madaahibta kale waxay qabaan shardigaa buraya qasadkuna taiir ma leh qasadku ta'hiir ma leh ama imaam axmed caleyh raxmatullah wuxuu leeyahay hadduu xataa u qasdo farjiga haweentaasina xalaal ugu noqon maayo sidii laba ruuxoo isqabana xuquuqdadii ka dhalan mayso isdhexli maayaan nasabna ma haleelayo idaa kaana arajulu caaliman bifasaadihi ninkaas muxallilka taxliilinaya hadduu og yahay caqdigaasi inuusan sax ahayn oo saa ugu badrheedho ilmaha meeshaa ka dhashaayo nasabkiisa ma haleelayo laakiin hadduu jaahil yahay oo uu moodayo inay sidanba wax ku asixi karaan jaahil uu yahayoo xalaal uu u haysta markaa markaasi ilmaha meeshaa ka dhashaay nasabkiisaa la ilxaaqinaya leanna hadda ka horba saan dhowr goor sheegnay nasabku sidiisaba wuxuu ku haleelaa ninka inuu haweenta markuu u galmoonayo ay niyadiisa ay ku jirto inay haweentani xalaal u tahay aad ugu badnaan jiray dadka ee eh, dhallinyarada ah xiliyada fasaxyada inay aadaan maalan waddamadaas ama reer galbeedka ama caalamulislaami meelihiisa kale inay aadaan marka muddada iyadaa ay fasaxa ku maqan yihiin meelaha ay joogaan ayaa waxay ka guursanayaan dumar dumarka ay guursanayaanna qasadkooda iyo niyadooda wax weeyaan bisha aad fasaxa ku joogto uun haweentan aad muxuu ahaaye xaajadaada ku gudatid markaad soo noqotana soo baxaysana ood soo noqonaysana muxuu ahaay dee markii horeba inay kula sii joogto daa'imto loolama qastine markaana iska sii daa masalada iyadaa waa masalo marka ay culimmadu mucaasiriinta aad uga hadleen qaar ka mida waxay leeyihiin maadaama aan shardiga markuu tegayo inuu iska sii daayo ah shardigaasi maadaama aan lagu sheegin caqdiga waa asaxayaa bay leeyihiin alimaam alsheekh ibnu cuthaymiin caleyh raxmat ullah isagu masalada waa diidan yahay oo wuxuu leeyahay xataa haddii la yidhaahdo sheegidda shardigaa meesha lagu sheego iyo inaan la sheegin waa cillo mu'ahir ah oo farqi u samayn karta xukumka laakiin xataa haddii taa la yidhaahdo buu yidhi waxaa meesha ku jira buu yidhi muxuu ahaaye nooc waxaa meesha ku jira kish iyo khayaano ah khidaac baa ku jira khidaaca iyo qishka iyo khayaanaduna ma bannaana shareecada le'anna reerkan aad gabadha ka guursanayso hadday og yihiin waxa niyadaada ku jira oo markaad xaajadaada ka dhammaysato inaad furaysa ah arrintaa hadday og yihiin kumayna siiyeen gabadha soo ma laguma siiyaan nin doonayo bil intuu xaajadiisa guto inuu iska dhaqaaqo ninna gabadhiisa ma siiyeen walaashiina ma siiyeen soo saas ma niyada noocaasa maadaama ay u qarsoon tahay dadkiina uuna u sheegin wuu qishay wuxuu noqonayaa marka man hashana falaysa mina yani wax weeyaan ruuxii wax noo qariya oo na qisha naga mid maah buu nebigu sal lla alay waslam marka qish iyo khayaana ku jirta iyo khadiica taasina shareecadu ma ay ogola ta labaad wuxuu leeyahay sheekhu baabkaasi maadaama waayahanu aad u furmay min baabi sadi daraa'ic in iridda la xidhaa fiican buuri maxaa yeele waxaaba laga dhigtayba wax uun zinadii u eg oo kale tan bishan iska meherso iska fur markaad tegayso tu kale haddana bisha labaad ku dhufo iyadana iska fur markay kuu dhammaato haddana wax waxay iska noqotay mutcadii oo kaleeto oo yacni suuro zina leh a xeelad marka lagu xeeladaysayta noqotay xataa masaladu hadday khilaafiya tahay suurada ay qaadatee waaqica ah darteed waa in loo reebo min baabi sadi daraa'ic buu leeyahay sheekh ibnu cuthaymiin caleyh raxmatullah masaladaasina nadarka uu sheekhu ka muujiyey waa nadar muctabar ah xataa haddii la yidhaahdo sheegidda iyo niyada farqibaa u dhexeeya waxay mas'aladu u noqonaysaa muslimiintu cuquuddooda ama nikaaxa ama beeca cuquudda in laysku khayaamo waa xaaraan adiguna markaad kuu qarsoon tahay ood go'aan kuu tahay inaad berri sii dayso maalmahaad joogtana aad danahaaga ka dhamaysato khaa'in baa tahay dadka waad sinaysaa dadka waad khiyaamaysaa waa inaad ceebta caddayso waa inaad u sheegto wixii jira u caddayso haddii sidaa lagugu rabo ahlan wasahlan haddii kale maya sheekhu marka wuu sii daba joogaa qaacidada iyadoo wuxuu yidhi istidraag buu ku sameeyo wuxuu yidhi laakina man warkaa lagu noqoye man yajhalu ciddii jaahil ah qasda saaxibihi saaxiibkii qasadkiisa ruuxii jaahilka ah falcaqdu caqdigii hayru faasidin waa mid aan buraynin oon fasaadaynin min jaanibihi isaga dhankiisa labadii ruux ee caqdigan wadagelayay mid baa qasadka xun wata kaa kaleeta ee caqdiga la galayana qasadkiisa ma oga kaa aan qasadka ka warhaynini dhankiisa caqdigu faasid ka noqon maayo laakiin kii niyada watay niyada wax fasaadinaysa kii watay ee caqdiga sidaa ku galay dhankiisu caqdigu ka fasaadaya saas way macanaa laakiin suuradda cajabta badan baa waxay tahay caqdi hal caqdi ah oo laba jaanib leh jaanibna ka asaxaya jaanibna ka fasaadaya oo labadii darafee wada gashay darafna faasid ah ka kale marka la ictibaariyana saxiixa say ku suuroobi waay waxay ku suuroobaysaa marka la leeyahay waa faasid aahaartii caqdiga ka dhalan lahayd midkan niyada xun wataa aahaartaasi agtiisa xalaal u noqon mayso laakiin kaas aan waxba la soconin aahaartii caqdiga ka dhalanaysa agtiisa sax bay u noqonaysaa saas macana ayb miaal buu sheekhu keenayoo wuxuu yidhi maalan ruux baa haweenay wuxuu guursaday saddex dalqadoo lagu furay wuxuu rabaa inuu guursado haween saddex dalqadood lagu furay wuxuuna rabaa inuu nin kale u xalaaleeyo iyada ma rabee saaxiibkiibuu u xalaalaynaya oo dalqadihii ka dhammaadeen niyada isagaa wata qalbigiisay ku jirtaa saaxiibkaa u xalaaleeya laakiin gabadha aabbaheed iyo gabadha toona ma ay oga niyada wixii qalbigiisa ku jira iyagu waxay u haystaanuun nin gabadha soo doonay oo dhaqan raba oo muxuu ahaay e, reer ahaan u raba laakiin isaga niyadda u qarsoonay waxa weeyaan habeen markaad la seexato sii daayo saaxiibka dib gadaal dambe markay ciddada ka baxdo ha guursado saasaa niyadiisa ku jirta caqdigu marka waa faasid dhankee buu faasid ka yahay labada dhinacah ya dhanka ninkan wax guursanaya caqdigu faasid buu ka yahay maxaan ka wadnaa faasid buu ka yahay inuu u galmoodo haweentaa xaaraan waayo leanna caqdiga maxaa ka ratibmi lahaa caqdiga aahaarta ka ratibmaysa waxa weeye caqdu zawaajka inay kuu bannaanaato haweentan lagugu caqdiyey inaad u galmooto soo ma aarkii isaga ahaabaa marka xaaraan ka noqonaya isaga isaga xaaraan buu noqon wixii ka laasimi lahaa oo dhanna waa laga mancin laakiin gabadha xaggeeda ama haweenta xaggeeda aan niyadiisa ogayn ayada galmada dhacday xalaal bay u tahay leesh leanno maynan ogayn qasadkan caqdiga fasaadiyey maynan la soconin maadaama aynan la soconin dhankeeda caqdigu ka fasaadi maayo laakiin dhanka ninka niyada wata caqdigu dhankiisa waa ka fasaadaya saasuu macnaha ka wadaa ayb maadaama ay jaahilo tahay haddii ay maalan ay dhacdo inuusan u sheegin niyadii jaahilna ay ka tahay niyo xun buu watay saaxiibkaa u xalaale wuu u galmooday wuu furay iyaduna lama soconin nin unbaa guursaday wakhti bay wada joogeen kadibna wuu iska furay ma ay oga sababta keentay iyo qasadkii hore ma ay oga waxbana muuna u sheegin sidii bay ku tagtay ninkii horay isguursadeen ninkii hore bay isguursadeen caqdigaasi ma sax waa mise waa qalad ya sax wey sababta maxay tahy se waxa weeye dhankeeda marka la fiiriyo ayada nin baa guursaday waxay ula muuqatay iyadu u fahansaneed nin rabitaan u guursaday sidii buuna kula aqalgalay waxay ku xaqiiqoobaysaa bicilmihaa marka la fiiriyo xataa tankixa zawjan hayrahu soo ma daahirka marka la qabto nin way guursatay way soo martay wayna kala tageen intaa waxaan ahayna ma ay oga calaa hada alasaas bay kii kale ku guursatay caqdigaas dambe waa sax leesh li'anno jahliga iyada hayay ee jaahilka ka ahayd dhankeeda sax buu ka noqonayaa caqdigii zawaajkee dhacay aahaartii ka dhalan lahaydna waa ka ratibmaysa oo ay ka mid tahay kii hore inay xalaal u noqoto soo ma saasaa laga wadaa dhanka ruuxa aan waxba ogayn caqdigu ka fasaadi maayo laakiin midka niyada watay isaga dhankiisa faasid buu ka noqonaya saas macnahaasaa laga wadaa macna waxaa la mida maalan shaksi baa ruux kale wuxuu ka iibiyey hub buu ka iibiyey ruuxa hubka kaa iibsanayana bastooladda ama qoriga kaa iibsanayana wuxuu doonayaa naf xaaraana inuu ku dilo naf xaaraana inuu ku dilo adiguse ma ogid adigu ma ogid ruuxun baa kuu yimid wuxuu niyo bastooladaada iga iibi warniyo iibbay ba iga tahayba allahuma xilliyaa jira hubka la kala gadan jirin gadan karin ama aan la iibin karayn warniyow iga iibi waa u baahnahay buu ku kuuhi niyada uu wataayo waxa weeyaan ruux muslimuu ku dilayaa ama gaal aan dhiiggiisu bannaanayn buu ku dilayaa asagu niyaddaasu wataa adiguna niyaddiisa ma ogid caadi baad uga gaday xaggiisa caqdigu waa faasid hubkan uu iibsadayna ma milkiin laakiin adiga dhankaaga lacagtii kaa soo gashay hubkaa aad iibisay waad milkin waadna leedahay caqdiguna dhankaaga sax buu ka yahay aahaartii iyo raadkii ka dhalan lahaa caqdiga sax weeyo lacagta waad milkin asaga soo ma hubkanna xaaraan buu ku yahay caqdiguna xaggiisa faasid buu ahaa oo sax ma ahayn sababta keentayna waxa weye in saa loo kala qaado adiga markaad ka iibinaysay niyadiisa maadan la soconin mar haddaadan la soconnina dhankaaga caqdigu waa ka sax aahaartii caqdiga ka dhalan lahaydna waa lagu sixiyo waa lagu siin macnaha sidaas wey macnaha waxaa ka mid a oo miaal sheekhu uu ka bixiyey uu miaal ku bixiyey ruux maalan xeeladaysanaya ribo u xeeladaysanaya adiguna aadan ogeyn yacnii caqdigan uu kula gelayo wuxuu rabaa inuu u xeeladaysto u sii maro oo dariico uga dhigto caqdi ribowi ah adiguna ma aad ogid niyaddiisa adiga maadaamaadan ogeyn dhankaaga caqdigu waa ka sax dhankiisana waa ka baail sidaasuu ka wadaa oo uu sheekhu beydkaa isagaa waa nooc istidraag aho uu ku sii caddaynayo beydkii hore ee ahaa wa kullu shartin mufsidin lilcaqdi bidikrihi yufsiduhu bilqasdi yufsiduhu bilqasdidaasaa waxay keenaysaa inuu labada darafba ka fasaado iyo inuu hal daraf ka fasaado soo ma markaasuu sheekhu bayaaniyo wuxuu yidhi laakina man yajhalu ruuxiisa jaahilkaa oo aan ogayn qasda saaxibihi saaxiibkiisa caqdigu dhex marayo saaxiibkiisa ay caqdigu dhex marayo qasadkiisa iyo niyadiisa ruuxii jaahilka ah falcaqdu caqdigii hayru faasidin waa midaan fasaadaynin min jaanibihi isaga dhankiisa dhankiisa caqdigu waa asaxayaa aahaarta ka ratibantayna allaahumma ilaa wax dib ka caddaya in la helo mooye haddii markaa hore aad jahaalo kaga sugnayd laakiin gadaal baa wax kaaga baxeenoo ama isagii baa kuu sheegay ama si kalayba kuugu caddaatay markaa wixii intaa ka dambeeya aahaarta dambe lagu sii socon maayo waa la joojinaya wixii horena sax wey macnaa ayb wuu sii tacliiliyo wuxuu cileeyey haddana beydkaasuu cillo u sameeyey maxaa keenay in la yidhaahdo kan jaahilka ah dhankiisa caqdigu kama fasaadin kanse niyada watay ee caalimkae niyadiisa iyo qasadkiisa caqdigu dhankiisa waa ka fasaaday maxaa loo kala qaaday wey liannahu cilladu waxa weeye liannahu kan aan waxba garanaynin een waxba ogaynin laa yaclamu ma oga alladii kii asara uu qarsaday wixii u qarsoonaa ma oga fa ujriya markaasaa la dureeriyey oo lu socodsiiyey alcaqdu caqdigii waxaa lagu socodsiiyey calaa maa qad dahar sidii muuqatay baa lagu socodsiiyey saas macnaa yacni darafka labaad een waxba kala soconin ujeeddada saaxiibkii wato waxaa isaga caqdiga dhankiisa loo loo tasxiixiyoon loo burinin li'anna ma oga waxa saaxiibkii uu qarsanayey maadaama uusan ogayn caqdiga waxaa lagu socodsiinayaa sida daahirkaee muuqata wixii qarsoonna cuquudda marka la gelayo yacni waxa weeyaan daahirkaa lagu dureeriyaa daahirkiiyo sida muuqataa lagu dureeriyaa ninbaa gabadh soo doonay ehelkeedii buu ka soo doonay way siiyeen niyadiisa wixii ku jira ma ay oga maadaama aynan ogayn daahirkaa umbaa lagu socodsiinaya caqdiga arkaantiisii iyo shuruudiisii sida daahirkaasoo lama hayo daahirkaasaa lagu wadaya wixii qarsoonaaday waa kaa allaahumma inay khilaafu daalika caddaato mooye inayba dib ka caddaato oo wax caddeeyo la helo mooye oo shardigii qarsoonaa iyo niyadii qarsoonayd haddii dib wax ka caddeeyo la helo markaa waa la qaadan oo markaas saamayn bay yeelanaysaa macnaha ayib maxaa yeelay mucaamalaadka adduunyada marka la joogo daahirkaasaa lagu wadaa wixii qarsoon laguma dirin laakiin aakharo ayada waxaa lagu yani waxa weye axkaamta aakharo lagu lagu socodsiinaya waxa qarsoon ee qalbigaaga ku jira iyo waxa muuqdaba saas maana ama adduunyada maya afalaa yaclamu idaa bucira maa fi اlqubuur waxusila maa fi suduur sooma yowma tubla saraair waay tubla saraair waxyaalaha qarsoon ee qalbiga ku jira aakhare waa laysu xisaabin amaa adduunka ruuxa wuxuu qarsanayo ilaahay baa kala xisaabtamay laakiin annaga daahirkaan leenahay wixii muuqda unbaan wax ku xukumaynaa wey macnaha ayib waxaa uu keenay mas'ale kaleetoo sheekhu uu leeyahay haddii maalan haweenaydan ninkii hore ee saddexda ku kala tageen doonaysa inay ku noqoto ayadaa niyada wadata iyadaa niyada wadata waxay rabtaa inay ninkii hore u noqoto nin dambay guursatay ninka dambe isaga waa fiican yahoo wuxuu isleeyahay haweenay baad heshay oo alelahay middan ku intifaaco xaasayso nikaaxu raqba ilmo ka dhal oo yacni waxa weeyaan wehesho oo maqaasidii guurka looga qasti jiray buu isagu wataa ayaduna hoosta waxaa ugu guntan ninkan intaad habeenno la joogto kadibna ku kac ah, oo qoorta ku dheg oo waxaad tidhahdaa halkaa dalqadayda ii dhig na xageed u socotaa kii horay u socotaa ninkanna way sii maraysaa uun waxbay ku xalaashanaysaa taxliilkiibaa markan xagga haweenta ka socdee ninka kama socdo saamayn ma leeyahay waa waa masale khilaafiya waa culimmada qaarkood waxay yidhahdaan man laa furqata biyadihi laa ahara liniyatihi furiddaba ruuxa aan muxuu ahaayey ayna gacantiisa ku jirin niyadiisuna wax ka soo qaad ma leh haweentuma waxbay furi kartaa mar haddayna waxba furi karaynin niyadeedana wax ka soo qaad ma leh saas daraaddeed kii hore u xalaaloobay islahayd oo niyaddeeda ku jirtay ayaday u taalla ninkanu amuu la watay maya isaga soomniyad fiican ma lahayn haa dee markuu guursado hadday iswaasho xataa ku furi maayu dhihi naashiza soo ma naashizad baa tahay kumana fur ayuu dhihi hadduu rabo soo istaagi laakiin wuxuu leeyahay sheekhu sidaas culimmada qaar baa qabee haddiise laakiin sababta furitaanka keenay ay tahay inay ninkii cadaadisay oo uu la noolaan kari waayey oo ay ku kacday oy rafaadisay sababta keenay hadday taas tahay oo sidaa uu furitaanku ku yimid min baabi sadi daraaci wasiyaasa sharciya in kii hore aan loo xalaalaynin baa fiican buuri ah, limaada lianna niyad keliya markaa ma noqonina ficilna way ku dartay soo ma hadday niyad keliya ahaan lahayd oo markaa ninkaas iska furi lahaa waxbaba la dhihi lahaa laakiin furitaankiina iyadaa qasabtay niyaday ninka ku guursatayna waxay kii hor u xalaalow xoog bayna ku dhammaysatayoo ninkii nafta markay u keentay buu iska sii daayey mar hadday sidaas tahay min baab waxaa la yidhaahdaa almucaamala binaqiidi lqasdi baa la yidhahda almucaamala binaqiidi alqasdi ujeeddo xun bay wadatee ujeeddada cagsigeeda ha lagula dhaqmo ah, oo baab siyaasi sharciya way markaas waa siyaasa sharciya iyo min baabi sadid raa'ic waaye eh, waxay la mid tahay masaa'il fara badan oo baabkaas soo gelaya haa oy ka mid tahay maalan ninkii dilay ruuxuu dhaxli lahaa dhaxalka waa laga qadin limaada min baab almucaamala binaqiidi اlqasdi waay isagu wuxuu islahaa soo dedejiso dhaxalka oo ka takhallus odayganku hortaagan si aad xoolihiisa u qaadato shareecadu waxay tidhi niyadaasoo muusan wadanin dhaxalkao dhan ba ha laga qadiyo soo ma ninkii haweenta furay isagoo sakaraad oo naf hayso ayuu wuxuu is yidhi wallaahi xoolahan intay haweentan ajnebiga wax ka qaadan lahayd oy dhaxalka wax ka qaadan lahayd ilmahaagu xoolaha ha wada qaateene fur waana sakaraadoo naf baa haysa sariirtu saaranya markaasuu yidhi na waad furan tahay ujeeddadu maxay tahy ujeeddada inuu dhaxalka ka qadiyo waay yucaamalu binaqiidi qasdihi oo iyada oo furan baa la dhaxalsiin soo ma ayadoo furan baa la dhaxalsiin tanna waa sidoo kale maadaama ay niyad xun wadatay ninkii horena ay u socotay ninkanna ay qasabtay nafta u keentay wa tucaamalu binaqiidi qasdiha waa in la yidhahdo maya kii hore uma noqon kartid oo laga hor istaago si baabkaas loo xidho oo fasaadka looga hortago macnaha liannahu darafka labaadi laa yaclamu ma oga alladii midka asara uu qarsaday darafka koobaadi fa ujriya markaasaa la socodsiiyey oo la waday alcaqdu caqdigii calaa maa qad dahar sida muuqata korkiidaa lagu wadaya sida muuqata ee daahirka ah ayaa marka lagu socodsiinayaa wixii qarsoonna ilahay baa loo daynaya tabaaraka wa tacala wاsharطu wاsulxu ida ma xallala muxaraman aw caksuhu lan yuqbala wاsharطu shardigii iyo wasulxu heshiiskii idaa maa xallala hadday xalaaleeyaan muxaraman wax shareecadu xaaraamaysay aw amase cagsuhu ama kaa kasoo horjeedkiisa oo waxay markaa idaa maa xarama muxallalan waay lan yuqbalaa shardigaa iyo sulxigaasi la aqbali maayo shardigu waxa weeyaan waa shuruudda ay dadku wada dhigtaan sulxigana waxaa la yidhahdaa heshiisyada dhex mara yacnii xuquuqda laysaga tanaasulayo ama laga heshiinayo ama khusuumaadka iyo isqabsiga inta laysqabsado ee laga heshiinayo oo laysu tanaasulayo aasaa laga wadaa waxa uu ka wadaa sheekhu ujeeddadiisu ay tahay shardiga iyo sulxiga shuruuda labada mutacaqidaynka dhex maraya ama sulxiga labada heshiinaya dhex marayaaye asalkoodu waa jaa'is waana laazim ilaa inuu shardigaas ama sulxigaasi wax shareecadu waajibisay oo ay bannaysay hadduu xaaraameeyo waa baatil lianna shart allahi axaq wakadalika wax shareecadu xarimtay hadday xalaaleeyaanna waa baatil laakiin wixii ku siman xuduudda waxyaalaha jaa'iska ah waxyaalaha iska mubaaxaadka ah xuquuqda ruuxu uu leeyahay uu ka tanaasuli karo wixii xuduuddaasi ku siman shardiga la dhigto waa fulayaa waana laazim wixii heshiise lagaga heshiiyana waa fulayaa waana laazim saas macanaa ayb shardigoo kaleeto maalan muxuu ahaayey waxaa loo deliishanayaa aayadda qur-aanka rabbi yidhi tabaaraka watacaala yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquud ah, heshiisiyada oofiya yacni cuquudda waxaa laga wadaa ama caqdiga asalkiisa ha noqdo ama caqdiga wasfigiisoo shuruuda ha noqdo caqdiga laftiisa ama shuruuda la socota caqdiga oo wasfigiisaa la yidhahdaa markaa saas way macanaha cuquuddaasi noocay dooni ha noqoto cuquuddaasi nooc nikaax ha noqoto cuquud maalan beec ha noqoto cuquud muxuu ahaay sharikaad ha noqoto wahaa kada waxaa kaloo loo deliishadaa xadiidkii nebiga sal lay slm almuslimuuna calaa shuruuطihim muslimiintu shuruudooday ku dul sugan yihin yacni waxii ay wada dhigtaan ee ay ee shardi ah way ku qasban yihiin wa ayb ilaa sharطan axalla xaraaman aw xarama xalaalan ayb waxaa ka mid a ah miaalada ama tusaalayaasha cumarna waa kii ay ka sugnayd inuu yidhi maqaaicu lxuquuqi cinda shuruud ah, xuquuqdu meesha ay ku go'do waa shuruuda agteeda wixii shardi ee dadka la gasho waa ku qasbanta shardi waa inuusan laakiin wax shareecadu xarimtayna uusan xalaalaynayn waxay xalaalaysayna uusan xarimayn kaan baa loo dhigay miaalku waxa weeye ruux baa ruux kale wuxuu ka iibiyey addoon markaasu wuxuu ku yidhi waxaan kaaga iibiyey inaadan milkigiisa cid kale ku wareejinin beec iyo hibo toona addoonkan addoon qaaliya weeye waan waan jeclahay laakiin adiga un baan kuu ogolahay oo agtayda qaali ku ah inaan aada u qadarinayaa tahay sidaas daraaddeed niyo waa kaa iibinaya laakiin sharti baan kaaga iibinaya inuusan gacantaada ka bixin intifaacso laakiin hana gadin hana hibeynin shardigaasoo u dhigay shardigaasi caqdiga la socdaay waa inaad fuliso haddaabaad gashay waa inaad fuliso waa sida sheekhuu ku miaalinaya laakiin waa laysku haystaayo maqsuudkii caqdiga ayuuba ka hor imaanayaa bay leeyihin culimmada qaarkood kaas noocaas oo kaleana ma soconayo miaal waxaa ka mid a maalan gurigaagii ama dukaankaagii baad ka iibisay ruux laakiin waxaad shardi uga dhigtay waa kaa iibiyey laakiin sanad baan ku sii jiraya oo intifaacsanaya gurigu waa kaa gadan yahay lacagtiina waa kala qaadateen laakiin shardi sanad baan ku sii jiraya sax wey shardiguna waa laazim caqdiguna waa sax ah, saa markii lagu kala gato wuxuu xaq u leeyahay inuu sanadkaas intifaacsado oo ku jiro milkigana adaa iskale iyo raqabada guriga waa sax wey macnaha li'anno xaq baad adiga u lahayd markaad ka iibsanaysay guriga inaad shardigaa ogolaatana xaq baad u leedahay inaad diiddana xaq baad u leedahay marka waa fii xuduud mubaaxa waa waa kuu bannaanta haddaad ogolaatay marka adaa isku laasimiyey waxaad isku laasimsayna waa inaad laasimto ah, saas way manaa waa inaad iltisaamto waxaad adigu naftaada ku laasimisay oo shuruuda macna ayb saas daraaddeed baa sunnada nebiga waxaa ku yimi sal ly waslam jaabir bnu cabdillaah ayaa nebigu sal lay waslam wuxuu ka iibsaday iyadoo iyagoo safar ah rati kiis ah oo jaabir dhibay oo yacni waxa weeyaan rati muxuu ahay socodkiisu uusan fiicnayn ahaa ayuu nebigu yidhi jaabir oo iga iibi ha wuu ka iibiyey waan kaa iibin buudhi laakiin rasuul rasuulilaahayo waxaan shardi ka dhiganayaa inaan madiine ku gaadho safar baynu nahay laakiin madiinaan ku gaadhaya markaa baan kugu wareejinaya laakiin inaan kaa iibsado okay way lacagtii baa lagu heshiiyey sidii buu nebigu kaga iibsaday salawatu rabbi waslamu calayh markii madiine la tegey oo shardigii uu ratiga ku gatay ama neefka ku iibsaday uu oofsado manfacadii oofsaday ayuu isagoo waduu nebiga u keenay sal lay slm waa kan buui nebigu sal lay waslam markaasuu lacagtiina siiyey ratigiina waa u celiyey saas man marka ixsaan wey nebigu sal lay slm u samaynayay laakiin macnaheedu waxa weeyaan shaygii la kala iibsaday manfacadiisii buu shardiyaystay jaabir guriga la kala iibsanayana hadduu ruuxa iibinaya shardi ka dhigto manfacadiisa inuu wakhti intifaacsado waa la mid iyadan ayb waxaa la mid ah maalan ruuxa wax iibinaya ka ka iibsanaya hadduu shardi uga dhigo waxbaa la kala iibsanaya laakiin waa la kala daynsanayaa lacag laysma siinayo shardi waxaad ka dhigtay waxaan kugu dayminayaa badeecadan inaad ii keento rahan waxaan kaasii haysto intaad daynteeda iiga keenayso ama ruux damiin ah ii keen ama rahan ii keen iyo security aan kaa hayo shardi waayo si kaleeto kuguma aaminayo kuguma dayminayo tii iyada ahayd buu waayahay yidhi damiinkiibuu u keenay ama rahantiibuu u keenay shardigaasi waa laazim maxaa yeelay waa shardi caqdiga yani waxa weyaan lagu lamaaniyey oo caqdiga la socdo wa laazim buu marka noqonayaa oo wuxuu waa inuu keeno rahantii waa inuu keeno waa ka nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi kama fi saxiix dhintay isagoo nin yahuudi ah oo uu xoogaa cunta ka iibsaday ka daynsaday baan dhihi lahaa ula yaallo nebiga diriciisii rahan ahaan ayb waxaa la mida ah sidoo kale shaksi baad maalan miaalla tusaalayaal sheekhu bixiye ka mid ah shaksi baad shay ka iibisay shayga aad ka iibisayna wuxuu shardi ka dhigtay ruuxii kaa gadanayay in aad lacagtiisa sanad kadib uu ku siiyo ama hal mar ha ku wada siiyo oo ku heshiiya ama ha kuu siiyo calaa shakli taqsiid iyo dafacaad qaybqayb ha kuu siiyo waa jaais waa jaa'is ma dhigi kartid halka hadda ii dhig lacagtii haa baabuur xoolo guri dhul baad kala gadateen wuxuu yidhi waa kaa iibsanayaa laakiin lacagtiisa waxaan ku siin doonaa sanad kadib sidii baad ku kala iibsateen shardigaasaad ku kala gadateen sanad markii la gaadho kadib unbaad lacagtii weydiisan kartaa inta ka horraysa shardigii baa ku qabanayoo laasim buu kugu yahay inaad ilaaliso markaad kala iibsataan oo la kala wareegtaan intaad soo jiirayso ma dhihi kartid ama lacagtii halkaa ii dhig anugu dayn ma ogoliya ama badeecadayda igu soo wareeji adeer waa dhammaatay raalli ahow ah, watigaa uun sug wakhtigaa unbaad sugioo macnaha lagu heshiiyey sidaas weyaan khulaasadu waxa weeye asalka shuruudu waxa weeyaan alsixa waalluzuum waay ilaa wixii sharciga khilaafo mooye waxa sharciga khilaafoo kale muxuu noqon karaa shay xaaraam ah haddii shardi laga dhigto shardigu waa baatil Ah, hay shareecadu xarimtay haddii la xalaalaysto ama shay ay xalaalaysay haddii la xarimo markaamana shay ay xalaalaysay waxaa laga wadaa shay laasim ku ah shareecada oo waajib ku ah xukumkiisa in la bedelo haddii lagu heshiiyo shardi laga dhigto maya laakiin wixii mubaaxaad ee adig kuu bannaan aad ka tanaasuli karto aad dayn karto aad qaadan karto taa iyadaa xuduuddaasi ku saabsanta macnaha wuxuu miaal ka dhigay sheekhu maalan ninbaa addoon iibiyey addoontii markuu iibiyey shardi wuxuu ka dhigtay inuu hal sano ay isaga la joogto oo uu ku istimtaaco addoontan waan kaa gaday adaa iskale laakiin waxaa shardi ah sanad baan sii haysanaya waa shardi baatil ah maxaa yeelay addoonta marka la kala gato ninka ku istimtaaci kara ee haweenay ka dhigan kara waa ninka milkigeeda leh soo ma maadaama milkigeedii kaa wareegay istimtaaceediina waa kaa wareegay haddaad shardi ka dhigatoo tidhahdo muxuu ahaayey maya a kaamaba iibinaya ilaa inaan sanadka haysta mooye maya sanad kadib aan su nimaadno ama inaan kaa iibsado adna aad sii hayso shareecadaa diidday shareecadu mar hadday diidayna oy xarimtayna shardigaaga xalaal kuugu noqon mayso masaladu sidaas way macnaa ayb maalan masalada xadiidkii bariira ku yimid baa meeshan iyaduna soo gelayso adoonbaadoon baa la iibiyey nin baa addoon iibiyey shardi wuxuu ka dhigtay oo mushtarigii uu shardi uga dhigay markii uu xoreeyo welihiisa anaa iska leh addoonkan waan kaa iibiyey iibso adiga gadat soo maa haddaad xorayso walaha anaa yeelanaya xadiidkii bariira wey markaas alwalaa'u liman actaq shareecadu waxay laasimisay oon dadka khiyaar uga furnayn walaha addoommada ka yimaada luxmaka luxmati nasab ma la gado mana la hibeeyo lamana sadaqeeyo waxaa iska leh ruuxii xoraynta lahaa laazim maadaama shareecadu ay laazimisay haddaad shardi ka dhigatoo tidhaahdo anaa walaha yeelanaya kii xoreeyeyna ma tihin shardigaasi waa baatil waana kii uu ku yimid xadiidkii bariira ee uu nebigu yuhi sal lla lay wasaslam shardi kasta oo ilaahay diinkiisa khilaafsan waa baatil walow kaana mi'ata shardin boqol shardina ha noqday saas wey macnaha masaladaasi marka waxa weye waa shardiga amaa sulxiga waa labada daraf wax u dhexeeya inay ka heshiiyaan saas wey macnaha isaguna waa jaarin waana laazim marba haddaad dadka la heshiiso waa inaad ilaaliso heshiiska isagaa macnaha shay baad maalan isku qabsateen ruux anaale iyo anaale dhulkan anaale warmelihiida anaale qoortaad isu gasheen waxaad ku heshiisay markii dambe war maadaama aan isqabsannay aan qaybsanno oo war adiguna nis qaada anna nis aan qaato sidii baad ku heshiisay heshiiskaa iyo sulxigaa aad gashay maadaama aad gashayba laasim bay kugu tahay ma soo jiirayn kartido intaad dib iska soo canaanatoo shaydaan iyo wax kugu akhriyaan may may heshiiskii waan ka baxay war soconaya maaha ah, waa laazim ayb allaahumma haddii uu labada ruux midkood og yahay waxan uu ku haysto walaalkii inuu khalad yahay xaqdarrana uu ku haysto suluxu waxba u xalaalayn maayo markaa ee shayga laysku haystee suluxa laga gelayo labadoodana say ku heshiiyaan uu xalaal ugu noqonayo waa markuu mid walba isleeyahay adaa xaq leh laakiin hadduu og yahay inuusan xaq lahayn oo dulmi u wado oo macnaheedu ay tahay sida soomaalidu tidhaahdo ku qabso qadi mayside ah, ama la qabso qadi mayside kollay qadi maysida uun muxuu dood kici laakiin aad ogtahay tahay waxaan inaadan waxba kulahayn markaas sulxa iyo heshiisku waxba kuu tari maayo waxna kuu xalaalayn maayo saas macana ayib marka waa waa waa suuradaa kale wa waxaa ka mid a maalan haweenay ayaa ninkeedu qabaa waxay ka baqday inuu furo haweentii ninkii waxay ka dareentay inuusan waayahanba u soo jeedinoo waxoogaa uu nacay haa inuu furana ayba dhici kartaba markaasaa waxay usoo soo jeedisay war intaadii furi lahayd waan ku arkaaye meel baa lagu wataaye war intaadii furi lahayd niyahow biilkii nafaqadaadii siinayso anaa isbiiliye uunu xadhigga unigu hay hay furin laakiin biilka iska hayso waa xaq ay leedahay way ka tanaasuli kartaa waa sulxi shaxwa waa tii aayadda qur-aanka ku timido wain imra'atun khaafat min bacliha nushuusan aw icraadan falaa junaaxa calayhima an yuslixa baynahuma sulxa wasulxu khayr intay kala tegi lahaayeen tanaasulkaasaa dhaama waana tii ay ku timid sawda nabiga xaaskii salawatu rabbi wasalam aleyh sawda binti zamca markay duqowday oo xogaa aystir nebigu amuu ku furaa bay tidhi nebi allow qismadii iyo qaybtii habeenkaadii imaan lahayd waan ka tanaasule yaan kuugu wareejiyaa dumarkaaga ka mid caysho igu wareeji buui sidaasaa marka tanaasulkaasi marka waa u bannaanyahay xataa hadday qismada ka tanaasusho way bannaan tahay qismada hadda muxuu ahay rag badan siday siday leeyihiin ragga huteellada dumarka qarsoon ku qaba waxoogaa wax ugu yara kala farsamaysan yihiin hadday haweentu tidhaahdo war maalintii uun barqinkii ama duhurkii soo mar waxna uu kala qarinahaya ninkani mushkilo ma leh walow dumarku inay ka xanaaqaan ay dhici karto wax dhiba ma leh leanna haddayba xaqeedii oo dhan wada ridi karto qayb ka midana way ridi kartaa mabiidka way ka tanaasuli kartaa diilka iyo masruufkay ka tanaasuli kartaa waa xaqeedii waa hadday saa ku heshiiyaanna isagana way u bannaantah iyadana way u bannaantah saas way maanaa waa sulx waataa qur-aankuu tilmaamay w waxaa ka mida a maalan oo muxuu ahaayey sulxaa ka mida a ruux baad dayn ku lahayd ama dayn buu kugu leeyahay dayntu wakhti bay leedahay sanad kadib bil kadib wakhti bay leedahay markaasa waxaad ku heshiiseen dayntii aan hadda ku siiyo kuu soo hormariyo iyadoon wakhtigeedii la gaadhin laakiin qayb iga saamax soo ma toban kun bay ahayde toban kunoo sanad kadib ah shan kun qaado shanna ka tanaasula waayahay buu ku yidhi shantii baad siisay sulux waay saxa waana masalada loo yaqaano dac watacajal baa la dhahaa dac watacajal yacni waxa weeyaan wax ka tanaasul intii kuu laabnaydna soo degdegso saas macanaha waqtigii dambayn lahayd horay ka qaado bacdu lfuqahaa baa waxay yidhahdaan mas'aladaa iyada ah waa nooc ribada ka mida wasawaab ribada baab ay gasho ma aha shaqana kuma lehee way bannaan tahay maxaa yeele muqridkii daynta lahaa baa wax ka tanaasulaya soo ma siyaado ma aha la saarayo ruuxii mukhtaridka ahaee wax daynsaday laakiin muqridkii daynta bixiyey baa xoolihiisii qaar ka mida ka tanaasulaya muqaabil oo ah inuu wakhtigii looga soo hormariyo daynta dacwa tacajal waay iyadana waa sulxo waa baab sulx bay geliyo wax mushkilaa mare marka sulxa iyo shardigu haddaysan xalaal na xarimin ama xaaraam ayna xalaalayn sidaa loogu heshiiyey ama shardiga loo dhigtay baa laazima washartu shardigii iyo wasulxu heshiiskii idaa maa xallala hadday xalaaleeyaan muxaraman shay shareecadu ay xarimto aw amase cagsuhu cagsigii oo taxriimulxalaal ah lan yuqbala markaa la aqbali maayo laakiin haddaynan xalaalaynaynin ama xarimaynin markaasi waa la aqbali wayna fulayaan waana laazim oo labada darafay dhex martay qasab bay ku tahay hada wabilahi towfiiq wsal allah wslm cala nabiyina mxamed wala ali w saxbi